بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وارض اللهم عنا وعن خلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أصحاب رسول الله محمد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا ربنا اللهم وفقنا لما تحب وترضى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته walaalayaal waxaynu ku guda jirnaa silsiladeenu kaga warramaynay taarikh nololeedkii saxaabigii cabdillahi bnu zubayr radi allahu canhuma walaalayaal ujeeddada iyo hadafkuna waxa weeye in aynu ogaano taariikhda markaynu soo bandhigno ama siiradaas iyo dhacdooyinkaa dhacay markaynu soo bandhigno waxay leedahay sidoo kale ujeeddo iyo hadaf ayay leedahay ujeeddada iyo hadafkuna waxa weeye in aynu ogaano had iyo jaraale meelaha khilaafku uu ka imanayo iyo ciddii ka dambaysay iyo sida aynu uga taxadarayno weeye ujeeddada iyo hadafka silsiladan aynu ka leenahay walaaliyaal waxaynu inoo joogtay innagoo markaa ka warramnay cali bin abi aalib radi allahu canhu amir lmuminiin oo la dagaalamay nimankii khawaarijta ahaa ee ku laayay markaa meeshii lo jiray nahrawan uu ku laayay marka nimanka walaalayaal khawaarijtuna waa dhowr nooc bay yihiin dhowr qolo ayay kala yihiin qolyihii marka cali bin abi aalib uu la dagaalamayey waxay ahaayeen qolyo nebigu uu ka warramay sala allahu alayh wasalam sifooyinkoodana nebigu uu sheegay sala allahu alayh wasalam waxayna ahaayeen kuwaasi kuwo markaa xalaashaday dhiigga dadka muslimiinta sidoo kalena uu arkayeen macsida ama waxyaalaha dembiga qofka muslimka uu ku dhaco in arrinta macsidaas dembigaas uu qofka muslimka ku dhaco inuu kaga baxayo diinta islaamka uu noqonayo khaarijan can ilmilla yacni qof diinta ka baxay murtaduu noqonayo walciyadu billah saasay u arkayeen walciyadu billah walidalik sidaa darteed aya waxay gaalaysiiyeen ama ay kaafir ka dhigan gaalaysiiyeen alimaam cali bn abi talib bay gaalaysiiyeen sababtay u gaalaysiiyeenna waxay ahayd ayagu fikraddoodii aragtidoodu waxay ahayd qofka markaa xukuma kitaabka ilaahay yacni qur'aanka kitaabka ilaahay qur'aanka qof haddii iminka qof la qof isagu isma xukumayo haddii qof uu ka soo saaro xukunka waxay u arkayeen marka walciyaadu billah inuu shakhsigaasi uu yahay qof xukumay hadalkii ilaahay oo marka xakama rijaal raggiibuu xukumay yacni qur'aankiibuu xukumay marka waxay u arkayeen kufriya gaalnimay u arkayeen way qaldanaayeen fatwo qaldan bay qaateen sababtoo ah kitaabka qur-aanka iyo sunnada nebiga dad baa ka soo saara axkaamta iyo xukunka dad baa ka soo saara sababtoo ah kitaabku isagoo sidiisa meel u yaalla hadli maayo sunnada nebiguna iyadoo sideeda meel u taala hadli maayo dad baa ka soo saara muslimiina oo dhahaya sidaas iyo sidaas weeye dadkuna waa inay heshiiyaan marka arrinta ka boodana waxay ahayd heshiiskaas iyo dadka marka xukunka gaadhaya ee mar waxa lagu xukumaya ee laisku xukumayaana ay tahay diinta islaamka iyo sharciga iyo sunnada nebiga iyo qur'aanka arrintaasay ka boodeen u arkayeen gaalnimo walciyaadu billahi rabbilcaalamiin sidoo kale waxay u arkayeen macsidu in ay tahay marka gaalnimo oo dagaalkii fi معركة الجمل يعني markii ay dhacday eh, zubayr بن العوام iyo طلحة بن cubaydillah iyo caaisha ay safanayeen ay la dagaalamayeen ciidanka cali بن abi طالب waxa awood batay baynu nidhi sidaynu kusoo sheegnay ciidankii cali بن abi طالب رضي الله عنه dabadeedna waxay dhaheen waa inaanu qafaalanaa oo aanu sabyi ka dhignaa yacni dumarka addoommo waa inaanu ka dhignaa subxaan allah arrintaas oo uu ka kasoo horjeesta imaam cali radi allahu canhu oo uu yidhi suurtagal maaha dadkan waa dad muslimiina waana dad ay xurguf dagaal ayna dhex martay lakiin waa dad muslimiinoo walaalahayo ah ikhwaanuna baqow calayna waa walaalada iyadoo nagu xadgudbay buu yidhi alimaam cali radi allahu canhu ardaa arrintana way ku biyo diideen oo waxay dhaheen macsidaas waxay u arkayeen gaalnimo marka sababta marka way gaalaysiyeen saxaabadii waxoo dhan way wada gaalaysiiyeen iyagoo u arkayay dembiga iyo macsida yar u arkaya markaa qofkii uu ka toobad keenaya macnaha waxay u arkayeen gaalnimo iyo kufri bay u arkayeen subxaan allah arrintaasay ku dhaceen deetana waxay gaalaysiiyeen cali bn abi aalib waxay gaalaysiiyeen ciidankiisii waxay gaalaysiiyeen ciddii taageersanayd kaba sii dareena markii u dambaysay waa kuwii gaadhay in ay gaalaysiiyaan ciddii aan ayaga gaalaysiin waman lam yukafir ilkafira fahuwa kafir waa markay soo baxday ciddii aan gaalaysiinin gaalkuna waa gaal bay dhaheen walciyadu billah dabadeedna markii dambe waxay qaateen haddana way kasii dareeno jihaad ka dhan ah muslimiinta iyo ciidankii cali bni abi aalib iyo ciddii taageersanayd ama cidda aan gaalaysinin ciidanka cali bn abi aalib cid allaaliya wixii kasoo horjeedo oo dhan subxaan allah fikradoodii aragtidooda ciddii kasoo horjeedo o dhan jihaad bay ku qaadeen dabadeedna cali bin abidaalib baa markaa la dagaalamay sifadaas waxaa iskale khawaarij baa iskale nebiguna uu ka warramay sala allahu calayh wasalam waa kii sheegaya axaadiistii tawaaturka ah aanu tilmaamaynay ee intaas oo shiikh intaasoo culammada axaadiistu ay ka waramayeen walaalayaal waynu gudageli karnaa haddaan u baahnayn laakiin waqti badan bay naga qaadanaysa nebigu uu tilmaamay ninkii cudud naasolaha ee halkaa cududda ama halkaa gacanta halkaa muruqaas ku lahaa naaska dumarka oo kale halkaa ku lahaa markaa subxaan allah ee cudud naasole aynu nidhi weye ninkaasi uu ka mid ahaa nebigu uu sii sheegay sala allahu calayhi wasalam sanado badan ka hor intaan dagaalkani aanu dhicinba marka walaalayaal kuwaasi waa khawaarijtii alimaam cali uu la dagaalamay khawaarij kalea jirta khawaarijtaa kale sababta aan u baraarujinayna halkan waxa weeye sababta waxa weeye si aanad ugu qaadanin qof kastoo dowlad kasoo soo horjeestaa inuu qaadanayo xukunka khaarijiga la xukunka khaarijiga ama xukunkii imaam cali uu ku fuliyey kuwaasi sifooyin bay lahaayeen haddii kuwan khawaarijtaas laga yaabo aad xukunka saaraysid waa in sifooyinkii kuwaasi ay lahaayeen waa in laga hela khawaarijtu waa dhowr nooc waa kala duwan yihiin culammada islaamku dhowr nooc bay ka dhigaan qolo waxay dhaheen waxa weeye kuwii imaam cali uu la dagaalamay radi allahu canhu oo sifooyinka sifooyinkaanu sheegaynay lahaa oo ah in dembiyada muslimiintu ay galaan ay ka dhigayeen in diinta lagaga baxayo sidoo kale khawaarij kalaa jirta iyaguna oo ah kuwo markaa boqaata yacni kuwo boqaata oo xadgudbaya kuwaas ka jira qutaacu dariiqa ama jidgooyayaala marka qolo kastaaba xukun bay leedahay culimmada islaamka iyo fatwooyinkooda ayaa loo daynaya subxaan allah marka intaasi baraarujin bayga ahayd walaalayaal iyo hordhac bayga ahayd dhacdooyinkii iyo taariikhdii siday u dhacday iyo markaa bal hadda culamaa u siyar iyo culamaa u taariikh sida aynu ugu soo gudbiyeen baynu akrinaynaa marka koowaad kadib markii dhacdadaasi ay dhacday ee la laayay nimankii khawaarijta maxaa ka dambeeyey wuxuu yidhi marka ibnu jariir atabari raximah llahu raxmatan waasica iyo sidoo kale ibnu kathiir raximah llahu isaguna kasoo xiganaya waxay dhaheen cali ibn abi daalib radi allahu canhu markii uu gebagabeeyey dagaalkaas ee nimankaas ay halkaas macrakadaasi ay dhacday ee khawaarijtii la laayey ayuu wuxuu u khudbadeeyey nimankii reer ciraaqeed ee askartiisa ka mid ahaa oo wuxuu ku yidhi waxaynu aadaynaa dhulka shaam oo waxaynu iska dhicinaynaa nimanka shaam baynu iska dhicinaynaa jooga marka wuu canaantay wuuna u digey oo wuxuu ku yidhi nimanka aynu iska celinno warkaasu wuxuu ku dul akhriyey sidoo kalena aayaad qur'aana buu ku dul akhriyey oo suurado kala duduwan uu kasoo qaatay yacni khudbadaadu dheer buu marka alimaam cali radi allahu canhu uu ku dul akhriyey isagoo ku boorinaya in ay la dagaalamaan cadowgooda ama colkooda ay la dagaalamaan laakiin waxaa dhacday walaaliyaal nimankii reer ciraaqeed way diideen marka way diideen way khilaafeen kumanay waafaqin subxaanallah ee nin kastaaba wuu shiibtay wuu cararay nin walba guryihiisiibuu qabtay subxaan allah waa la kala firdhaday nin walba uu baxsaday subxaan allah waxaa la dhahaa culimmadu ay dhahaan waxaa dhici karaysa sababtu waxay ahayd ragga lalaaya khawaarijta ah ayay qaraabiyo ehel ay ahaayeen waxayna u arkayeen khawaarijta inay yihiin dadka ugu alla ka cabsiga badan ama ugu qiraa'ada iyo qur'aan akhriska badan ama ugu salaada badan bay u arkayeen dabcanna ha oo waynu sheegnay sifooyinka khawaarijta waxaa ka mida ah inay yihiin dad cubaada ah, oo salaad badan oo soom badan oo qur-aan akhris badan laakiin ku kacaya marka dembiyada kuwa ugu waaweyn walciyaadu billahi rabbi rabbilcaalamiin oo ah in la bannaystay dhiigga muslimiinta waxaan ilaah rasuulkiisu aanay banaynin ku banaysanaya ama shubha yar ama ismoodsin ku banaysanaya dhiigga muslimiinta ilahay baanu ka magan galnay taasi waa sidaas oo sababtaasaa la sheegaa sababta keentay madax adeegooda iyo inay diidaan markayna ciidankii eh, ama alimaam cali inay raacaan ay u baxbaxsanayeen qolaba u dhuumanayeen waxa la dhahaa sababtaasaa jirtay sanadkii walaalayaal sideed iyo soddonaadii hijiriyadda ayaa mucaawiya bn abi sufyaan radi allahu canhu oo ka talinayay dee dhulka shaam iyo camru bn alcaas ayaa wuxuu diray mucaawiya wuxuu diray ninkii loodhan jiray camru bn alcaas buu diray radi allahu canh wuxuu ku yidhi waxaad qabataa dhulka masar qabo dabadeedna gacanta kusoo dhig oo markaad gacanta kusoo dhigtid waxaad ka qaadaa ninkii u matelayey masar waxa joogay ninka la dhahdo maxamed bn abi bakr oo nin dhallinyaro ahaa oo cali bn abi taalib baa ah, radi allahu canhu magacaabay maxamed ibn abibakarna waxaa ka horreeyey isaga saxaabigii la odhan jiray qays ibnu sacad ibnu cubaada radi allahu canhuma saxaabigaasaa ka horreeyey ninkaasi wuxuu ahaa nin adag buu ahaa marka nin adag buu ahaa oo ka soo baxaya marka wilaayada iyo barasaabnimada iyo xukunka loo dhiibay ninku adag buu ahaa oo markaa kufna la ah mucaawiya iyo camru bn alcaas labadaba iska dhicin kara iyo aan cidi usoo dhowaan karin ayuu ahaa radi allahu canh laakiin si ay ahaataba walaalayaal qays waa la casilay qays waa la casilay qays isagu markii ugu horreysay wuxuu intaan la magacaabin waxa haystay meesha oo inqilaabsanay oo ninkii ugu horreeya inqilaabay nin laodhan jiray maxamed ibnu abi xudayfa abi xudayfa ninkan hadda kahor baynu ka warramnay waa ninkii aynu sheegaynay ee uu dhalay xudayfa uu dhalay xudayfa markii hore waxaynu nidhi waa xudayfat alyamani marka ma aha waxa weeye waa xudayfa ibnu cutba wey waa cutbadii dagaalkii beder la dagaalamayey saxaabada rasuulka la dagaalamayay ninkii reer quraysheed weeye cutbe iyo shayba weeyaan kuwaas weeye ayaa wuxuu dhalay nin la dhahdo xudayfa ninkan xudayfa waxa weye waa ahlu beder dadka muslimiin saxaabada ayuu ka mid ahaa wuxuuna la dagaalamayay aabihii iyo adeerkii iyo walaalkii baa kasoo horjeeday maalintaas subxaan allah waa nin bederiya radi allahu canhu arda wuxuuna ku geeriyooday marka xudayfahaasi fi macrakat alyamama markii lala dagaalamayay beenaalihii musaylamat alkad khadaab loodhan jiray halkaas ugu geeriyooday wiil uu dhalay oo la dhahda maxamed ibnu xudayfa ayaa jiray walaalayaal ninkana waxaa soo koriya cuhmaan ibnu cafaan baa soo koriyey haddana cuhmaankii soo koriyey ayuu wuxuu u shirqoolay dhagar buu maleegay deetana ninkii cuhmaan u matelayey waddanka masar ee loodhan jiray cabdillahi ibn abi sarax ayuu ka qaaday markaa meeshii uu ka qaaday subxaan allah marka ninkaasoo haysta maxamed ibnu xudayfaha haysta ayaa qays ibnu sacad la magacaabay qays ibnu sacad ibnu cubaada markaa maxamedkan ka saaray meeshii subxaan allah marka xukunka masar sidaasuu ahaa marka walaalayaal qaysna waxaynu nidhi waa la casilay oo waxaa markaa yimi maxamed ibn abi bakar ayaa yimi oo wiil dhalinyaro ahaa markii markaa qays la casilay qays wuxuu qabtay radi allahu canhu magaalada madiinu qabtay kadibna ciidamada cali bn abi aalib ee ciraaq joogay ama kuufa joogay ayuu kusoo noqday marka qaysna waxaanu nidhi nin adag buu ahaa oo mucaawiye iyo camru bn alcaas mucaawiye waxa buu yidhi qays ibnu sacad wuxuu aniga agtayda u dhigmaa boqol kun oo nin yani waxaa igaga daran buu yidhi oo igaga xun qays ibnu sacad oo ciidamada cali bn abi aalib ku jira boqol kun oo ciidan igaga daran buu yidhi mucaawiya bn abi sufyaan radi allahu canhuma calaa kulli xaal markii macrakadii sifiin ay dhacday ayaa dadkii reer masar ee masar deganaa waxay tamar yaraysteen ama itaal yaraysteen ninkan dhallinyarada ahee maxamed bin abibakar ladhada xukumaya dabadeedna maxamed muxuu doonay markaa cali bin abitaalib baa wuxuu doonay maadaama ninkaas la tamar yaraystay in uu casilo oo uu bedelo marka oo uu ku bedelo ninkii lo odhan jiray ashtara nuqaci ashtara nuqaci ninkiisiyabuu ahaa oo dhiiran oo dhiiran oo isaguna madax ka ahaa ama barasaab ka ahaa magaalada la dhahdo mawsil iyo nusaybiin warqad buu markaa alimaam cali baa warqad buu u diray dabadeedna halkii buu u magacaabay wuxuu u magacaabay waddanka masar buu walaalyaal u magacaabay wuu baxay marka markii ay ogaadeen qolyihii reer jaame mucaawiya markii ay ogaadeen in masar loo magacaabay ashtar nukhaci ayay marka ogaadeen khalaas hunguri dambe ma jiro oo la hunguraynayo marka waddanka masar nin marka ninkaa la magacaabo sababtoo ah ninkaas waxaa nin dhiiran oo geesiya wuu tegey marka markuu marayey ashtara nukaci markuu marayey meesha la dhahdo alqulzum ayaa nin la dhahdo aljaysaar ayaa cunto siiyey oo cuntadaas iyo sharaab iyo cabitaan buu siiyey dabadeedna cuntada ma lama garanay ma sun baa ku jirtay ninkii uu dhintay marka ashtara nukaci halkaasuu ku dhintay subxaan allah isagoo aan la wareegin gacanku haynta waddanka masar ayuu geeriyo arrintaas markii ay maqleen mucaawiya iyo camruu radi allahu canhuma waxay dhaheen ina lilaahi la junuudan min casan ilaahay wuxuu leeyahay askar malaba malabkii uu cunay baa askarba ku noqdo ninka u dilay sababtuna waxay ahayd walaalayaal ninkan waxay ku tuhmayeen sida riwaayooyinku ay tilmaamayaan in uu ka mid ahaa dadkii ka qayb galay dilkii cuthmaan marka maadaama uu dilkii cuthmaan uu ka qayb galay way ku farxeen marka ciidamadii mucaawiya iyo camru bn alcaas radi allahu canhuma kadibna walaalayaal cali bn abi taalib maadaama ninkii kale cusbaayo magacaabay uu dhintay warqad buu u diray moxamed bn abi bakar wuxuu ku yidhi meeshaadii hayso adaa weli meeshii ka mas-uula laakiin khilaafkalaa yimi khilaafka yimi waxay ahayd deegaan yaroo ka tirsan waddanka masar oo la dhahda khirbta ayaa waxaa ka soo baxay ehm, kuwo shiico shiica cuthmaniya shiica macnaheedu waa maxay waa koox shiicada cali bn abi taalib weli heerkeeda lama gaadhin ama shiicadan cusub iminkaynu naqaano ehm, xilliga maysan soo ifbixin walaalayaal shiica macnaheedu afka carabida wax waa koox koox markaa taageersanayd cuthmaan ibnu cafaan oo la jirtay qolyaha reer sham oo joogay waddanka masar deegaanka yara khiribta la dhahdo ayaa kacdoon bay ku sameeyeen ninkii maxamed ibn abibakar ayay ku sameeyeen gaar ahaanna markii eh, lagu guuldaraystay in wax heshiis ah uu dhaco eh, eh, yani uu ka dhaco meeshii la odhan jiray dowmat aljandal ee labadii kooxood ee muslimiintu ay ku kulmayeen sababtoo ahna waxay ahayd walaalayaal sababta marka heshiisku dee u dhic waayey camru bn alcaas iyo kuwii waxa wada hadlayey abaa musa alashcari radi allahu canhu dabadeedna camru bn alcaas wuxuu sharaxay oo uu yidhi waxaan ka dhiganaynaa khaliifka muslimiinta ninka la dhahdo markaa mucaawiya bn abi sufyaan abaa musa alashcari wuu diiday deetana labadii kooxood waa kuwii lakala gurtay guurteen kala tegey ee arrintii markaas sidii hore ay kusoo noqotay ama dagaalkii sifiin halkii ay maraysay ay kusoo noqoto heshiiskaasi uu halkaa uu ku fashilmay walaalayaal dabadeedna arrintii mucaawiye sare u kacday reer shami markaasay bilaabeen maadaama heshiis aanu dhicin markaasay bilaabeen inay ugu yeedhaan amiir ay ugu yeedhaan intii ka horreysay amiir looguma yeedhi jirin laakiin markaas uu sharaxay marka camru bn alcaas markuu sharaxay radi allahu canhu ee labadii qolan ay is-afgaran waayeen markaas ayaa loogu bilaabay markii ugu horreysay in loogu yeedho amiir loogu yeedho walaalayaal kadibna mucaawiya wuxuu bilaabay inuu ciidamadiis iyo umaradiis isugu yeedho deetana camru bn alcaas buu wuxuu u magacaabay waddanka masar buu ku yidhi adigaa ka talinaya camru bn alcaas wuu ku farxay arrinta sababtoo ah ninka masarba furtay waa camru bn alcaas xilligii cumar bn khataab radi canhu ninkii waddanka masar furtay ee soo geliyey dowladda islaamka waxa weeye waa camru bn alcaas radi allahu canh dabadeedna wuxuu ku dhahay macaawiya wuxuu ku yidhi adigaa barasaab ka noqonaya adigaa madax ka noqonaya meeshii aad furatay weeye meeshana adaa ka telin jiray adaana afgaranaya waana runo isaga ka telinayay markii uu furtay ee xilligii cahdigii cumar ibn alkhadaab iyo weliba xilligii cuhmaan ibn cafaan intaanu casilin cuhmaan wuu casilay markii dambe laakiin muddo dheer buu markaa dee uu camru bn alcaas uu ka telinayay waddanka masar uu ka telinayo marka walaalayaal dabadeedna warqad bay waxay u qoreen qolyo markaa aynu nidhi waa kuwii ku kacsanaa maxamed ibn abi bakar masar joogay aynu nidhi waa shiicatu cuthmaan ama waa qolyihii taageersanaa cuthmaan ibn cafaan ee dalbaniyo dhiiggii cuthmaan ee deegaankii yaraa joogay bay warqad u qoreen ay ku dhaheen ciidamadii sham ayaa imanaya subxaan allah waxay u qoreen warqadda markaa umaradii deegaankaas oo kale ahaa maslama ibnu mukhlid al ansari iyo mucaawiya ibnu xudayj assukuni markaasay farxeen marka qolyihii waddanka masar joogay ayaa waxay ku farxeen in dhulkii shaam looga imanayo oo madad uga imanayo walaalayaal halkaas markii ay maraysay ayaa mucaawiya wuxuu diyaariyey ciidankii camru bn alcaas hogaaminayey oo lix kun meelaha gaadhayey wuxuu dardaarmay inay ilaahay ka cabsadaan oo si eh, rifqi oo dabacsan ay dadka kula dhaqmaan waa baxay markaa camru bn wuxuu aaday dhanka masar buu aaday markuu waddankii masar uu aaday ayaa waxaa ka hor yimi qolyahanu nidhi waa shiicatu cuthmaano tuuladaa yar bay ka joogeen waddanka masar kuwiibaa ka hor yimi kuwiibaa hogaamiyey deetana camru bn alcaas warqad buu wuxuu u diray maxamed bin abi bakar oo ka telinaya masar buu warqad u diray oo ku yidhi dhiiggaaga iga ilaali oo yaanan ku dulina iskaga bax waddankan masar iminka annagaa haysane subxaan allah dadkii way ku diideen buu ku yidhi iskaga bax sidaas iskaga bax buu yidhi markuu warqaddii maxamed ibn abibakar uu akhristay ayuu warqadbu wuxuu soo diray alimaam cali oo jooga kuufa ayuu usoo diray oo marka wuxuu ka dalbanayaa meded iyo rag markaa difaaca ayuu ka dalbanaya subxaan allah cala kulli xaal cali wuxuu yidhi warqad eh, rag waan kuusoo diraya eh, xoolana waan soo diraya lakiin samir eh, oo ragga iska dhici buu yidhi sababtuna waxay ahayd walaalayaal nimankii reer ciraaq way ku madax xadeegeen alimaama cali radi allahu canh wayna diideen inay kala qayb galaan qolobsi midba mid buu ka siibanaya midba mid buu ka cararayay marka marka siduu u helaya ciidamo ayaaba ku adkayd xilliga alimaam cali radi canhu arda dabadeedna dagaalkiibaa bilaabmay camru bin alcaas ciidankii u hogaaminayey iyo qolyihii marka cali bin abi aalib uu materayay waddanka masar ee uu madaxda u ahaa marka maxamed bin abi bakar dagaalkiibaa bilaabmay ciidamada reer sham iyo kuwii isaga taageersanaa masel usii joogayba marka laisku daray lix iyo toban kun meelahaasi ay ahaayeen maxamed ibn abibakarna gebigiisuba wuxuu watay laba kun oo faris ama laba kun oo nin oo fardafuullabu watay macrakaa dhacday marka lagu dilay nin la odhan jiray kanana ibnu bashir kanana ibnu bashirkanina waxa riwaayooyinku ay tilmaamayaan inuu ka mid ahaa min qatalati cuthmaan raggii ka dambeeyey dilka cuthmaan subxaan allah dabada ninkaa markii la dilay ayaa ciidamadii maxamed ibn abibakar way kala yaaceen isaga liftigiisiba orday wuxuu tegay markaa meel yaroo guri yaroo kharaaba buu galay halkaa markii uu u hoyday ayaa nin eh, la odhan jiray mucaawiya bnu xudayj oo ka mid ahaa ciidamada eh, camru bn alcaas ayaa raadiyey oo baadi goobay halkii buu ka helay wuxuu ka helay meeshii yarayd buu ka helay isagoo haraadan wuxuu doonay inuu dilo deetana Eh, maxamed bn abi bakar nin ay walaala oo la dhaho cabdiraxmaan ibn abi bakar radi allahu canhuma oo isaguna la socday ciidamada dhulka sham bal u fiirsada walaalayaal fitnadani waxay dhex martay dad walaala ah maxamed ibn abi wuxuu la safan yahay alimaam cali cabduraxmaan ibn abi oo walaalkii ahina wuxuu la safan yahay qolyaha sham buu la safan yahay waa dad walaala ah oo haddana markaa fitnada intaa lega ay dhex martay weliyo walaalayaal marka cabduraxmaan bin abibakar ba wuxuu tegay camro bn alcaas wuxuu i walaalkay ma waxaa loo dilayaa sabran yacni ma isagoo haraadan on biyo iyo koob shahaan la siinin ama wuxuu cabaa ama quudban la siinin ayaa la dilaya subxaan allah camro bn alcaas wuxuu faray inaan la dilin laakiin ninkii la odhan jiray mucaawiya ibnu xudayji ee markaa baadi goobaya qabtay ayaa ugu dambeyn dilay riwaayooyinku ay tilmaamayaan xitaameedkiisii bay gubeen arrintaana markii ay maqashay caaisha oo dee caaisha ay walaalayihiin marka maxamed bin abibakar caaisha ay walaalayihiin radi allahu canha umi bay walaalayihiin marka arrintaa ay maqashay caaisha way argagaxday deetana waxa u yeedhay marka caruurtii uu dhalay maxamed ibn abibakar ninkaa la dilay ayay u yeedhay oo uu ka mid ahaa wiilkii yaraa la odhan jiray qasim ibnu maxamed qasim ibnu maxamed ibn abi asidiiq radi canh wuxuu ka mid noqday wiilkani maadaama uu eedadii caaisha ay soo korisay oo ay soo barbaarisay wuxuu ka mid noqday culimmada ugu waaweyn ee islaamka ayuu ka mid noqday iyo fuqahada waaweyn ee la tilmaamo ayuu ka mid noqday marka qasim ibnu maxamed ibnu abi bakr canh walaalayaal cala kulli xaal sanadkaas waxaa kaloo ay dhahaan eh, culammada taarikhdu waxaa kaloo la qabtay ninkii aynu sheegaynay maxamed ibnu eh, abi xudayfa ibnu cutba ninkaana waa la qabtay oo isagana loo tiirinaya inuu ka dambeeyey dilkii cuthmaan waa la qabtay waa la dilay markaana subxaan allah marka sida culimmadu ay sheegaan raggii ka dambeeyey dilkii cuthmaana radi allahu canhu ama shaksi kastoo ka qayb galay wuxuu noqday masiirkiisii in la dilo un subxaan allah markii ugu dambaysay ee uu dhimanayey markaa cuhmaan bnu cafaan waxa dhiiggiisu uu ku dhacay aayaadkii qur-aanka u akrinayay oo ay ku qornayd fasayakfiikahum ullah ilaahay baa kaaga filan marka dhammaan sida culummadu ay sheegayaan dhammaan raggii ka dambeeyey dilka cuhmaan masiirkoodii wuxuu noqoday in ayagana la laayo subxaan allah ha kaleeto duwaadaadaan xilligii la laayay iyo meelihii lagu dilay laakiin ugu dambeyn waxay ku dambeeyeen in iyagana la dilo un subxaan allah Ehm, arrintaasi markii ay dhacday warkii uu soo gaadhay cali radi allahu canhu in waddankii masarna ay gacantiisa ka baxday oo ninkii camru bn alcaas uu qabsaday ayuu haddana dadkiibu u istaagay oo wuu khudbadeeyey oo wuxuu ku booriyey dagaal war nimankan iska dhiciya oo nimankan eh, reer sham iska dhiciya oo masar bay inaga qabsadeen oo dhulka sham bay inaga qabsadeen oo meel kasta waa kuwan inaga maray buu yidhi radia allahu canhu laakiin cid usoo baxda waa la waayey way khudullaaniyeen oo way garabkiisay ka baxeen oo way ku madaxadeygeen oo wax aan la garanayn ayay ku noqdeen subxaan allah calaa kulli xaal markii markii uu ogaaday saxaabigii mucaawiya bn abi sufyaan radi allahu canhu markii uu ogaaday in reer ciraaq ay adeeci waayeen cali bn abi taalib oo ahaa amiirulmuminiin ay adeeci waayeen oo ay khilaafeen oo ay amarkiisa qaadan waayeen subxaan allah markaas ayuu wuxuu yidhi ama wuxuu go'aansaday inaan annagu nahay xukunka sharciga ku taagan sababtoo ah amiirkii dhammaaba cidiba ma raacsana cidiba ma taageersana dadkii oo dhanba way adeecila yihiin oo way wada khilaafeen walciyaadu billah nimankaasi sidaasi khudlaanka intaa la eg ay ugula kaceen marka alimaam cali radi allahu canhu arda ala kulli xaal walaalayaal mucaawiya wuxuu soo diray ciidan kale uu soo diray oo uu hogaaminaya nucmaan ibnu bashiir radi allahu laba kun oo nin ama laba kun oo faris buu soo diray wuxuu yihi meel la dhahda caynu tamri oo afartan kilomitr meelaha u jirta magaalada karbala waddanka ciraaq u jirta qabso oo waxa haystay markaa nin laodhan jiray malik ibnu kacab oo cali ibn abi u mateli jiray kun nin buu haystay kunkii nin markii ay maqleen in ciidamo dhulka shaam ka yimi ay imanayaan sagaal boqol baa orda boqol nin oo keliya istaagin haddana cali bn abitaalib buu medad ka dalbaday cali waa u khudbadeeye weliba weli khudbada ay ka muuqato caloolxumo caloolxumada nimanka uu haya iyo sida khudlaanka intaa leeg ay kula kaceen subxaan allah oo uu leeyahay waxaad maxaa idinka xun indhihiinnu waxba ma arkayaan oo hadalkiinnu ama waa afka idin xidhan oo hadli kari maysaan oo dhegaha idin dam aho waa dhegalaadiin waxna maqli maysaan ina lilahi wa ina ilayhi raajicuun yacni khudbad Eh, aynu soo gaagaabinayna erayadii uu yidhi oo aad yo aadaad uga dareemaysid marka caloolxumada uu u qaaday nimanka reer ciraaq iyo sida khudlaanka ay ugu sameeyeen ee ay u aqbali waayeen ee ay u adeeci waayeen subxaan allah isagoo weliba ahaa de marka amiir lmuminiin radi allahu canhu arda ayay sidaa kula kiceen walciyaadu billahi rabb ilah baynu ka magan galnaye calaa kulli xaal qolyihii markaa nucmaan ibnu bashiir radi allahu canhu uu hogaaminayey ayaa meesha caynu tamriba yimaadeen markii ay dagaalkii uu dhacayba ama raggii ay isgaleenba halka ayaa waxaa yimi waxoogaa meded ah, ah dhowr qof baa waxay ka yimaadeen dhanka cali bn abi aalib deetana markaa waxay moodeen in ciidan badani meesha uu yimi waa la kala firdhaday markaa subxaan sanadkii sideed iyo soddonaad hijiriyaduna wuxuu ku dhammaaday awoodda sare iyada oo ay leeyihiin ciidamadii hogaaminayay mucaawiya bin abi sufyaan radi allahu canh sanadkii sagaal sagaaliy soddonaad baa lasoo galay sidoo kale waxba yaanan ku dheeraanin sanadkanna ciidamadii mucaawiya ayaa meelo badan qabsaday iyagoo ka faa'iidaysanaya ciidamadii ciraaq ee amiir almu'miniin radi allahu canhu khudlaanka ku sameeyey ama maqli waayey ee ku dhaga adkaaday ee ku madax adkaaday ee waxba iska dhicin waayey iyagoo laga faa'iidaysanayo ayaa markaa ciidamadii kale ay meelo badan qabsadeen oo dhulka ah iyo meelo badan oo magaalooyinkii kale dhulka xijaas ku yaalay oo dhan ama makiya madiine ha noqotay ilaa yeman meelahaasoo dhan way galeen marka sanadkii afartanaad ee hijriyada ayaa waxa dhacday haddaba arrintii cajiibka ahayd iyo arrintii dhulkaba gelgeshay ama aan odhan karayno waa arrin aad iyo aad u foolxun oo murugo gelisay qof kasta oo muslima ah ama caqliya garaad la weeyey arrintaasna waxa weeye waa dilkii loo geystay sayidina caliy bn abi aalib radi allahu canhu arda amiir lmuminiin amiirkii muuminiinta ee cali bn abi aalib karama allahu wajha ilaahay raalliha ka ahaa dee sidii loo dilay bal waxbaynu ka tilmaami doonaa iyo raggii dilay ee ka dambeeyey iyo qaabka dilkaasi uu dhacay walaalayaal ayaynu wax ka tilmaami doonnaa insha allahu tacaala kadib markii walaalayaal arrimihii ay adkaadeen oo cali bn abidaalib arrinta ay kusoo adkaato ciidamadiisii ay dhaga adkaadeen oo madax adkaadeen oo waxba maqli waayeen axwaashii iyo xaaladihiina ay qadhaadhaatay arrintii reer shamna ay cirka isku shareerto nimankaasi awoodda sare ay yeesheen oo dhanka midig iyo bidixba ay ka galeen oo ciraaq laga soo weeraray midig iyo bidixba ayagoo sheeganaya markaa reer shaam ay sheeganayaan in mucaawiya uu yahay markaa amiirkii uu yahay oo uu amiir ku noqday kadib markii labadii musaalaxadii ama xilligii heshiiska la gelayay camru bnu lcaas waa kii soo sharaxay baynu nidhi in uu amiir lmuminiin uu noqdo mucaawiya bin abi sufyaan abaa muuse wuu diida radi allahu canhu lakiin iyagu waxay sheeganayaan reer sham in maslaxadaas in cali bin abi aalib lagu casilay waayo wati waxa laisku waafaqay baynu nidhi in mucaawiyana la casilo cali bn abi aalibna la casilo deetana muslimiintu ciday doonaan ay doortaan marka halkaas iyagoo ka duulaya reer shaam ayaa waxay aaminsan yihiin in mucaawiya uu yahay markaa amiirkii uu yahay marka magaalooyinkii muslimiinta o dhan intoodii badanayd way qabsadeen qolyihii reer shaam qabsaday markaa reer ciraaqna yacni dulinimadii iyo markaa daciifnimadii iyo tamaryaridii ayaa usii korodhay subxaan allah ayagoo weliba cidda amiirka iyaga u ahi uu yahay ninka ugu khayrka badan adduunka markaa dadkii noolaa qofkii ugu khayrka badanaa dee yaa ka khayr badnaa xilligaa iyo cahdigaas yaa ka khayr badnaa amiir ilmuminiin cali bn abi aalib radi allahu canhu waa ninkii ugu cibaadada badnaa uguna zuhdiga badnaa uguna cilmiga iyo aqoonta badnaa uguna alla ka cabsiga badnaa dadkaas ciddii noolayd markaa adduunyada xilligaa ku noolayd cid kula loolamaysaa dee maysan jirin radi allahu canhu arda haddana iyagoo saxaabiga weyne qiimaha intaa la-eg leh uu amiiru yahay ayay haddana khudlaan kula kaceen walciyaadu billahi rabbialcaalamiin sidoo kalena cali bn abi aalib wuxuu siin jiray uctiyaad uctiyaadku waxa waa lacag iyo xoolo ayuu siin jiray oo ah biilkooda iyo markaa qarashaadkooda oo aad u tiro badan buu siin jiray ciidamadiisa haddana ciidamadii way dhaqaaqi waayeen subxaan allah markuu arrintaa arkay alimaam cali bn abi aalib in ciidamadiisi ay dhaqaaqiba la yihiin oo dhaka adkaadeen oo madaxooda adkaaday ayuu wuxuu ku celceliyey hadallo fara badan oo dhowr jeer uu kusoo celceliyey wuxuu ihi maada yaxbisu ashqaaha talow me ama maxaa xidhaya ashqaaha habaarqabihii maxaa xidhay talow habaarqabahan markaa alimaam cali radi allahu canhu uu sheegaya waay ashqaahagan ama ninkan shaqiga ah waa ninka dili doona alimaam cali radi allahu canhu waana nin marka nebigu uusii sheegay sala allahu calayhi wasalam marka wuxuu leeyahay maxaa ninkii haysta wuu marka marka cali bin abi taalib quus buu ka taagan yahay nimankan subxaan allah weliba wuxuu ku ducaysanayaa oo uu leeyahay ilaahayo kuwan iiga raaxeen marka wuxuu leeyahay me ninkii shaqiga ah ama habaarqabihii xilli muu soo baxay subxaan allah wuxuu dhahay marka isagoo garhkiisa saa u daabanaya ama madaxiisa saa u daabanaya wuxuu odhan jiray wallahi la taksubunna haadihi tan waa la rinjiyeynaya ama waa la qoynaya oo dhiig baa qoynaya waa madaxa iyo garhkiisii radia allahu canhu arda isagoo garhkiisii iyo markaa timaha madaxiisa tilmaamay marka cabdillahi bnu sabc baa wuxuu weydiiyey amiirkii muminiinto haddii ninkaa markaa qoynaya dhiigga madaxa halkaa ku qoynaya ku rinjiyeynaya garhkaaga iyo timahaaga ku rinjiyeynaya hadduu kaasi uu sidaa sameeyo la abarna citarahu buu yidhi ama citratahu gebi intuu ka nool yahay isaga iyo qoyskiisa iyo intuu ku abtirsado waan dabargoynoo taariikhda bani aadamka dib looguma arki lahayn cali bin abi aalib radi allahu caalim buu ahaa aqoon wuxuu yihi unshidukum bilah war ilaah baan idinku dhaariye hadilina ciddii aniga i disho mooyaane yacni aniga qofkii i dilon baa la dilaya laakiin qof kaloo muslima ah oo aan waxba geysanin sidaad u dilaysa marka waxay dhaheen amiirulmuminiinow markaa haddaba cid kaa dambaysa usii dardaaramo khilaafada adiga kaaga dambaysa wuxuu dhahay marka cali bn abi aalib maya ee waxaan idinkaga tegayaa siduu inagaga tega rasuulka ilahi calayhi salaatu wasalaam halkaa waxa ku caddaatay wararka ay sheegaan marka shiicadu ay leeyihiin cali bn abi aalib baa nebiga u dardaarmay inuu isagu ka dambayn doono cali laftigiisiibaa wuxuu leeyahay rasuulku sidii uu inagaga tegay ayaan aniguna idinkaga tegaya cidna uma dardaarmayo marka mas'alat alimaamiya mas'alada ay sheegaan ay dhahaan waa imaamnimada waajib ah subxaan allah ay xitaa soo geliyaan arkaanta islaamka ama arkaanta iimaanka halkaynu ka nidhahno inagu aliimaanu billahi wa malaa'ikati wa kutubihi wa rasuuli ama arkaan alislam idhaahno shahaadatu an laa ilaha ila allah waana muxamadan rasuul llah waiqaami salaa waitaai zakaa wasawmi ramadaana waxaji lilbeyt iyagu waxay soo geliyaan walciyaadu billah almas'alati almamiya halkaasay soo geliyaan nimanka shiicada loo yaqaano weeyi lakiin hadalkii cali bn abi aalib baaba ku filan waana marka xadiidkan waxaa soo wariyey imaamu axmed baa soo wariyey iyo bayhaqiba way soo wariyeen marka macnaha xadiidkan ala kuli xaal warkaas waxa uu sheegay in la dili doono cali bn abitaalib in la dili doono oo gadhkiisa la qoyn doono oo dheegiisu madaxa intuu ka yimaado halka uu rinjeyn doono gadhka nebiga uga warramay sala allahu calayh wasalam cali wuxuu leeyahay xadiis laga soo warinayo wuxuu yidhi rasuulkii ilaahay wuxuu igu yidhi sala allahu calayhi wasalam maalin buu la hadlay nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu weydiiyey su'aal caliyo bal waxaad ii sheegtaa man ashqa alawaliin waa kuma qofkii ugu habaar qabsanaa qofkii ugu hoogay awalintii dadkii hore yacni saabiqiintii ummadihii hore iyo quruumihii hore qofka ugu xun ee ugu habaar qabsani kee buu ahaa deetana qultu waxaan idhi buu yidhi cali bin abi aalib caaqiru naaqa waa ninkii boqmagooyey hashii nebi saalax hashii nebi saalax ee loo diray qoomkii thamuud ninkii markaa boqmagooyey ninkaas haddee ashqa naas ah ninkii ugu hoogsanaa uguna habaar qabsanaa awalinta ninkaas weeye de ilahay baana qur-aanka ku sheegay subxaana watacala inuu ninkaasi boqmagooyey hashaas in uu ahaa nin shaqiya oo xun inuu ahaa ilahay muxuu yidhi fii suurati shamsi kadabat thamuudu bidaqwaha idinbacaa ashqooha ashqooh ninkaasi shaqi buu ahaa markaan subxaan allah ninkii boqmogooy ninkaasa markaa ahaa caaqiru naaqa ninkii boqmogooyey hashaas ayaa ahaa subxaan allah ninkii ugu habaar qabsana nebigu wuxuu ihi buu yidhi sadaqta run baad ka sheegtay ee bal waxaad iiga warantaa nebigaa su-aal kala weydii faman ashqa laakhariin dadka dambe ninka ugu shaqisan mataqaanaa ninka ugu habaar qabsan qultu waxaan idhi buu yidhi laa cilma li ya rasuul allah aqoonu malihi rasuulka ilaahi calayhi salaatu wassalaam qaala wuxuu dhaha markaa nebigu alladii yaqtuluka caliyowka ku dilaya weeye ninka ugu habaar qabsan uguna xun dadka dambe waxa weeye ka ku dilaya wa ashaara biyadihi markaa wuxuu nebigu gacantiisa ku tilmaamay buu yidhi calaa yaafuukihi halkaa maaragtay dhafoorka madaxa halkaa dhafoorkaa sare ayuu nebigu ku tilmaamay oo uu yidhi halkaasaa dhiiggu uu kaa daadanaya lamaya dhiiggaas wuu kaa qoynaya gadhkaagan iyo timaha gadhkaaga uu ka qoynaya subxaan allah sidoo kale xadiid kale ayaa jira imaamu axmed uu soo saaray isagana oo uu ka warinayo saxaabigii abi fadaala yani abi fadaala ibn abi fadaala ayaa laga werinaya abi fadaalana wuxuu ahaa nin saxaabiyo ahlbedera buu ahaa beder dadkii ka qayb galay ridwan calayhim ayuu ahaa nin ansari deetana wuxuu yidhi abafadaala ba wuxuu ka waramaya aabihii abafadaale yani abafadaala wuxuu dhalay wiil la dhahdo isna abafadaala ayuu dhalay wiilkaa yarba wuxuu ka warramaya wuxuu yihi aabbahay ayaan maalin waxaan u raacay cali bn abi aalib oo xanuunsanaya isagoo uu soo siyaaranay marka abafadal ba radi allahu canhu wuxuu doonaya inuu soo siyaarto cali bn abi aalib oo xanuunsanay deetana wuu u tegey markaa xanuunkiibaa ku farabadnaayo aad buu u bukay markaa xilliga deetana wuxuu ku yidhi yani waad u geeriyoonaysaa hadal saa u dhegmaya weeye waad u geeriyoonaysaa xanuunkan ama bukaankan ama cudurkan markan ku haya ama xanuunkii haya markaa cali bin abi aalib wuxuu dhahay cali maya ee wuxuu ugu yidhi rasuulku calayhi salaatu wassalaam oo ii sheegay inaanan dhimanaynin ilamaayo iyo amiir horta laga dhigayo dhiman maayo subxaan allah iyo ilamaayo gadhkayga laga qoynayo dhiig lagu qoynayo dhiman maayo taan marka xanuunkan haya si kastaba ha iskaga darnaaday midaan u dhimanayo ma aha sababtoo ah nebiga calayhi salaatu wasalaam ayaa ii sheegay in lay dili doono sidoo kalena la ii sheegay in amiir ilmuminiin laga dhigi doono haddaba riwaayooyinka wixii soo arooray iyo qaabkii markan saxaabiga weyn radi allahu canhu loo dilay baynu wax ka tilmaami doonaa gaar ahaana riwaayadda uu soo aroorinaya ibnu jariir atabari raximah sidoo kalena uu soo xiganaya ibnu kathiir raximah llah iyo sidoo kale culamaau taarikh wasiyar culamada taariikhdoo dhan iyo kuwa siyarka oo dhan intooda badani riwaayadda ay soo arooriyeen wuxuu dhahay marka saddex nin oo khawaarija khawaarijtu waa nimankeenu ka sheekay nin cali bin abidaalib uu la dagaalamay ayaa way wada shireen saddexda nin waxay kala ahaayeen ninkii la odhan jiray cabduraxmaan ibni camruu ee lagu naanisi jiray ibnulmuljim alximyari oo nin ximyarigana uu ahaa ibnulmuljimna waa la dhahaa waa ninkaasi waa kow ka labaadna waxa weye nin la dhahdo camru ibnu bakar iyo nin kale oo isna la dhaho albakr ibn cabdillaah saddexdaa nin ayaa waxay ku kulmeen meel bay ku kulmeen dabadeedna waxay dib u xasuusteen raggii la laayey ee lagu laayay naharawaan oo ay iyagu ay dhaheen walaaladayo sidii loo laayey bay xasuusteen markaasay murugoodeen deetana waxay isku dhaheen oo maxaynu samaynaa raggaa dhimashadoodii kadib nimankaasi raggii inoogu khayrka badnaabaabay ahaayeen dee bal maxaynu samaynaa waa nimankii inoogu salaada badna inooguna khayrka badna dadkana ugu khayrka badnaabaa laynaga laayey maxaynu samaynaa calaa kulli xaal waxa ay dhaheen waxaynu nafahayna ka iibinayn nafahaynaynu iibinaynaa macnaa waxay uga jeedaan naftaynaynu iibinaynaa ilaahay baanu ka iibinaynaa subxaan allah bal haba la iibiye naftii haddaba cidda laga iibinayo iyo sida loo iibinaya baycooda aynu fiirin marka waxay dhaheen waxaan u tegaynaa a'imati dalaal waxay ugu yeedheen yacnii ragga madaxda wax baadiyaysiisa madaxdood dadka baadida ah madaxdood oo ay uga jeedeen walciyaadu billahi rabbialcaalamiin ay uga jeedeen imaam cali radiallahu canhu iyo mucaawiya bn abi sufyaan iyo camru bn alcaas saddexdaa nin ayaynu dilaynaa bay dhaheen oo ay dhaheen saddexdaa nin baadida iyo markaa muslimiintii bay kala jejabiyeen ama firqooyin iyo koox ay ka dhigeen iyagii baynugu dhex dagaalamee aynu dilno saddexdan oo aynu ka nasinna bay dhaheen ama ha ka raysto beledku iyo dhulku ha ka raysto saddexdaa nin inaguna aynu ka aargoosanno u aargudno walaalaheenii lagu dilay nahrawaan ila waa khawaarij sidaasay isugu fatwoodeen nimankaasi walciyadu billaahi rabbilcaalamiin markuu shaydaanku madaxaaga uu kontaroolayo dee wax kastaba waxaad isu haysanaysaa markaa inaad tahay qofka ugu wanaagsan adduuniyada calaa kulli xaal habaarqabihii cabduraxmaan binu muljim loodhan jiray ayaa wuxuu yihi aniga waxa anigu waxaan ku filanahay igu daaya ninka la ydhahda cali bn abi taalib anaa dilaayay kii kale la odhan jira bakrina Eh, bakr ibn cabdilahi loodhan jiray isna wuxuu yihi anigana waxaad ugu daysaan ninka la dhahdo mucaawiya bin sufyaan anaa idinkaga filan anaa kaa dilay ninkii loodhan jiray marka camru bnu bakarna wuxuu yihi war anigana waxaad ugu daysaan camru bnu alcaas anigana kaa igu daay saddex meeloodoo kala duwan bay joogaan cali wuxuu joogaa kuufa mucaawiyana wuxuu joogaa suuriya ama sham ayuu joogaa sidoo kale camru bn alcaasna masar buu jooga saddexdaa meelood bay kala qabanayaan marka subxaan allah deetana walaalayaal heshiis bay galeen way isu dhaarteen oo waxay dhaheen arrintaa waynaynu fulinnaa ilama ayaanu ka dilayno saddexdaa nin oo nin walba ninkiisa uu ka dilayay ama aan inagu sokodeed dhimanayno ama aynu dhimanno ama aynu dilno saasay ku heshiiyeen waana lagu dhaartay dabadeedna seefahoodii bay sumeeyeen habeen kasta iyo maalin kasta way sumaynayeen waxayna ku ballameen in hal habeen saddexdaa nin la wada dilo halka habeenna waxay ahayd toddobiyo tobanka bisha ramadaan habeenkaas uu soo galaayo waa inaanu dilnaa saddexdan inaynu khaarijinaa subxaan allah oo nin kastaba beledkiisa uu jooga habeenka deetana uu ninkaa dilaa sababtuna waxa weeye walaalayaal had ee jeeraale khawaarijdu waxay eegataa dadka inay layso maalmaha ama ayaamaha ama habeenada khayrka badan ramadaan dee toddobiyo tobanka ramadaan waa maalmaha ugu khayrka badan ee dagaalkii beder iyo aynu xasuusannaiyo qur'aankii kariimka inuu soo degay maalmahaas khayrka badan bay eeganayaan haddaba khiyaanolayaashaasi iyo dadka dhagarta ka dambeynaya walciyaadu bilahi rabbilcaalamiin oo ay doonayaan marka inay khaarijiyaan saxaabadii waaweyneed ridwaan ullahi calayh yagu saxaaba maah bal fiirsada ilah ba idinku dhaariya caqligood yagu saxaaba ma ah waxa weeye cidda ay dilayaanna waa ciddii diinta ayaga soo gaadhsiisay weligaa miyaad aragteen fikrad noocaas ciddii iyaga diinta soo gaadhsiisay qof dilaya nebigii may arkin subxaana allah haddana saxaabadii aragtay nebiga ayay u tashanayeen inay dilaan walciyadu billahi rabbialcaalamiin calaa kulli xaal habaarqabe ibnu muljim ayaa wuxuu tegey kuufa ayuu galay magaaladii kuufa halkiibuu galay warkiisii wuu qariyey xitaa wuxuu ka qariyey saxaabadii eh, yani dadkii kale uu saaxiibada la ahay khawariijta kale la ahaa warkii uu ka qariyo afkiisaasuu xidhay deetana maalin maalmaha ka mida ah isagoo iska fadhiya oo la fadhiya qolyo reer bani tamiima oo ay xusayaan ama ay dib u xasuusteen raggii lagu laayay nahrawaan ee khawaarijda ahaa ay dib u xasuusteen ayaa halkaa waxaa ka soo baxday gabadh iyaduna khaarijiyad ahayd oo la dhaha magaceeda qatam bintu shajn halkaasa gabadh baa kala kasoo baxday iyaduna khaarijiyad beed gabadhaas gabadhana waxa ciidamada cali bin abidaliba waxay dileen aabaheed iyo walaalkeed markaa ciil iyo caday iscuncunaysay subxaan allah waxayna ahayd dumarka gabadha ugu quruxda badan ee ugu caansan xagga quruxda mashhuur bay ku had yacni way ku caansaneed gabadh aad u qurux badan bay ahayd subxaan allah laakiin khaarijiyad bay ahayd aabaheed iyo walaalkeed markii la dilana ciil iyo cadhays cuncunays deetana masaajidkii ayay markaa fadhiisato markaas masaajidka ku ictikaaftay intaasoo casho ay ku cibaadaysanaysay masaajidka meel aan ahaynamay qaban jireen subxaan allah dabadeedna waxa dhacday ibnulmuljim habaarqabihii ibnulmuljim ee soo qorshaystay inuu dilo cali bn abi aalib ayaa wuxuu arkay gabadha quruxda badan qalbigiis iyo caqligiisiiba way qaadatay wixii uu yimiba wuu ilaawey iyo xaajadii meesha wuu yimiba wuu ilaawey way u socon weyday adigu calaa kulli xaal gabadhii wuu doonay si ay ahaataba gabadhii wuu doonay nafteedu u doonay wuxuuhi waan ku guursanayay waxay tidhi haddaba bal meherkan cajiibka u fiirsada meherkii adduunka ugu qadhaadhaa waa kan waxay tidhi haddaba dhegayso haddaad doonaysid inaad i guursatid waxaan kaa rabaa horta saddex kun oo dirham oo lacagaban halkaa dhigaysa waaye wiil ii adeego khaadimaho addoonana waad keenaysa sidoo kale gabadh qayina ah yacni gabadh kaloo jaariyado iyaduna adeegaysa waad keenaysa iyo meherka qodobka saddexaad u fiirsada iyo in aad dishid cali bn abi aalib waa meherkayga walciyaadu billahi rabi alcaalamiin alimaam cali ayaa meher laga dhiganaya walciyaadu billahi rabi alcaalamiin ilaahay baanu ka magan galnaye calaa kulli xaal walaalayaal eh, ninkii wuxuu yidhi ilah baan ku dhaartay wax kalaba umaan imanin waddankan kuufaba wax kala umaan imanin aanaan ka ahayn inaan dila alcali bn abi aalib wuu guursadaad calaa kulli xaal gabadhii wuu guursada wuu la aqalgalay deetan markii ay muddo isqabeen ayay dib bawday inay ku booriso dilkii cali bin abiaalib inay ku booriso ay tidhahda marba maxaad qabanaysaa ma markaad i guursatay baad halkan ii fadhida dee ninka soo dili subxaana allah sidoo kale waxay gabadhaasi u yeedhay nin eh, isaguna ay isku qola ahaayeen ayaa u yeedhay oo iska reer bani tamiimkaasa ayaa u yeedhay oo loodhan jiray wardaan ninkaasay ku tiri war wardaan oo kale adiguna eh, waxaad saacidaysaa ninkan iqabay ladhaahdo cabdiraxmaan ibnu muljim waa habaarqabihii sidoo kale ibnu muljimkii haddaba ama cabdiraxmaan ibnu muljimkii habaarqabahaasi wuxuu isna u tegey nin kale oo la dhaho magaciisa shabiib ibnu bajarat al ashjaci ninkaasi u tegey shabiib wuxuu ku idhi ibnumuljib baa hadlaya wuxuu kuuri war ma rabtaa sharaftii adduunyada iyo kii aakhiraba markaasuu ui war waa maxay sharafta adduunyata aakhira kaasuuhi waa qatlu cali waa dilka cali laa ilaaha ila allah muxammadun rasuulu llah sala allahu cala sayidina rasuuli illah wuxuu u arkaa in la dilo cali bn abi taalib wuxuu u arkayaa in ay tahay sharaftii adduunyada iyo sharaftii aakhiro walciyaadu billaahi ya latiif ilaaha latiifkae dhowrsonna waan ka magan gelaynaa kale walciyaadu billah markaasuu ninkii wuxuu yidhi shabiib loo dhan jiray thakiladka ummuk war hooyadaa kaa goblanta bal waxaad ku sheekaynaysideeg ninkan sideeban u gaadhayna wuxuu yidhi war kaale aamus waxaanu ugu gabbanaynaa oo aynu dhufays ka dhiganaynaa masaajidka masaajidka uu yimaadeen dhufays ka dhigan halkaasaynu ku gabban de subxaan allah markuu salaada u soo baxo salaada subax gaar ahaanna markuu salaada subax u soo baxay uu soo gelayna waynu ku haadi oo waynu ku boodi deetna waynu dilayna haddii aynu badbaadno ayuu yidhi markaa horta wixii qalbiga caloosha inoogu jira waan ka dawaysmaynaa subxaan allah sidoo kalena waxaynu gaadhaynaa aargoosigeenna raggii lagu laayay nahrawaanne ee saaxiibadeenna ah ee khawaarijta ahaana waynu aargudnay haddii layna dilana waxaynaba layna dilana dee markaana famaa cinda allahi khayrun min addunya wixii ilaahay agtiisa ahba adduunyadaba ka khayr badan waxay ugu dhowaanayaan dilka cali ilaahay bay ugu dhowaanayaan walciyaadu billahi rabbilcaalamiin saxaabigii rasuulka ka mid ahaa saxaabada ugu khayrka badan oo ka mid ahaa subxaan allah weliba qaraabadii nebiga ee guursaday inantii nebiga faatima bintu rasuulillah ayay ugu dhowaanayaan dilkiisii subxaan allah en ilaahay walciyaadu billahi rabbilcaalamiin calaa kulli xaal walaalayaal wuxuu yidhi markaa ninkii shabiib loodhan jiray wayxak war habaar kugu dhac war aan intan ahayn madii sheegtid ama waxaan intan ahayn madii sheegtid ninkan miyaanad ogeyn saabiqada uu islaamka ku leeyay siduu islaamka ugu soo hormaray miyaanad ogeyn iyo qaraabada nebiga uu leeyahay nebiga inadeerki iyo sidoo kale nebiga inantiisi inuu qabo maxaa kaasiyan qalbigayga waxaan ka helayaa buu yidhi ninkii shabiib lo odhan jira malka laabtad iyo xabadkayga yacni kuma faraxsani haddaba habaarqabi ibnulmuljim baa wuxuu idhi war heedhen miyaanad xasuusanin nimankii saaxiibadeenna ahaa ee naharawaan sida loo gala loo laayay markaasuu yidhi haa nimankaasanu dilayna de isaga calaa kulli xaal adigu markii dood dheer la galay wuu ku qanciyey marka habaarqabi ibnumuljim wuxuu ku qanciyey na soo raac waanu raacay markaa saddex nin bay noqodeen markay bishii ramadaan haddaba walaalyael ay soo gashay oo sida la sheego ay baadheen wadooyinka uu soo maro markaa cali bn abi taalib iyo masaajidka qaabka uu soo galo ay diraaseeyeen cilmi baadhis ay ku sameeyeen ayaa waxaa la gaadhay habeenkii ballantu ay ahayd oo ahayd toddobiyo tobankii ramadaan ee ay la ballansanaa ibnu muljim uu la ballansanaa labadii nina kale midna uu qabtay sham uu qabtay uu doonaya uu dilo markaa mucaawiya iyo ninkii kale qabtay masar qabtay doonaya isaguna inuu dilo camru ibn alcaas waa toddobiyo tobankii ramadaan baa la gaadhay subxaana allah deetana magaaladii kuufa saddexdii nin waa cabdiraxmaan ibnu muljim iyo wardaankeenu nidhi gabadhii ibnu muljim uu guursadaba ayaa soo dirtay iyo ninkii kale uu soo qanciyey shabiib al ashjac loodhan jiray saddexdaa nin ayaa markaa isu soo raacay waa isla habeenkaas deetana seefahoodii bay afka kala baxeen ama galkay kala soo baxeen waxayna fadhiisteen albaabka markaa uu kasoo gelaya cali bn abi aalib radi canhu hortiisa yacni gidaarkaas halkaa hortiisaasay saasoo kale u fadhiisteen waxaa soo galay marka ama soo baxay alimaam cali bn abi aalib baa soo galay radi allahu canh markuu soo galay wuxuu toosinayay dadkii hurday ayuu salaadii subax u toosinayay isagoo leh asalaa asalaa asalaa asalaa war u kaca u kaca subxaan allah markuu hadalkaa yidhi ay saddexdii nin boodeen subxaan allah markaa ninkii shabiib lo odhan jiray baa horta wuxuu ku dhuftay seefta ayuu ku dhuftay alimaam cali radi allahu canh deetana habaaraqab ibni muljimbaisna wuxuu ku dhuftay seeftibuu ku dhuftay waxay kaga dhacday halkaa dhafoorka meeshii nebiguu sheegayey sala allahu calayhi wasalam deetana dhiiggii ayaa wuxuu ka yimi halkaa madaxa iyo timihiisuu ka yimi deetana wuxuu qooyey wejigii caliy ibn abi taalib iyo garhkiisii buu saa u qooyey dhiiggii subxaan allah sidqan yacni misdaaqan lirasuulillah rasuulka ilaahay wuxuu sheegay sala allahu calayhi wasalam halkaa markuu dhiiggii uu kaga dhacay ayuu markaa ayuu ninkii qayliyey markaa la odhan jiray ibnu muljim isagoo le laa xukma ila lilah xukunka ilaahay unbaa iskale waa kelimadii iyo ereygii markii cali bn abi aalib uu odhan jiray yani kelimatu xaqin yuraadu biha batil ama uraada biha batil waa kelmad xaqa xukunka ilaahay iska leeyahay laakiin waxbaa ku dhex jira iyagu ay uga jeedaan walciyadu billahi rabi oo ah in ay ku banaysanayaan dhiigga muslimiinta ay ku banaysanayaan khawaarijdaasi deetan cali uu dhawaaqo wuxuu hi calaykum bihi war ninka qabta buu yidhi marka waa laga daba orday horta ninkii wardaan lo odhan jiray nin ka yimi meesha la dhada xadramuut baa qabtay wuu dilay marka wardaankii halkaasaa lagu dilay shabiibkiibaa baxsaday isagu u firdhaday laakiin ibnu muljimkiibaa isagaa la qabtay maxbuus ahaan baa loo qabtay subxaan allah maadaama dhaawac weyni uu soo gaadhay marka alimaam cali radi allahu canhu salaadii subax waxaa tujiyey dadkii muslimiinta ahaa jacda ibnu hubayra ibnu abi wahb ayaa tujiyey dadkii salaadii subax tujiyey cali bn abi aalibna waxaa loo qaaday gurigiisii dabadeedna ninkii ibnu muljim ahaabaa la xidhxidhay isagoo markaa maktuuf ilayd yani gacmaha ka xidhxidhan qabaxahu llah ilaahay markaa kaas wuxuu ku yani ilaahay ha abaal mariyo u galabsada galabsadaa ku abaal mariyeen xumaanta intaa laeg u geystay ayaa markaa la hor keenay marka alimaam cali baa la horkeenay oo marka isagu dhaawac weyn baa soo gaadhay lakiin muu dhimanin deetana cali baa wuxuu ku dhi radi allahu canhu yaa caduw allah war cadowgi ilaahayow ala muxsinka ilayk miyaanan ku hagaajinin anigu subxaana allah sababtoo ah cali bin abi aalib radi allahu canhu wuxuu ahaa ucdiyaadk ucdiyaadku waxa weeye waa lacag iyo mushahar ayay dowladda islaamku ay siin jirtay qof kastoo ka mid ah muslimiinta ay siin jirtay subxaan allah xilliga yacni horumarka iyo xadaaraad ay islaamku ay gaadheen bay ahayd miyaanan ku siinin buu ku yidhi xoolahaagiion welibanan ku hagaajin wuxuu yidhi habaar qabihii ibnu muljim la odhan jiray haa bala haa buu yidhi markaasu wuxuu ku yihi maa xamalaka calaa haada maxaa kugu kelifay haddaa falkan aad ku kacday wuxuu dhahay markaa dhegaysta ninkaas wuxuu yihi afartan subax yacni arbiciin sabaaxan afartan maalmood iyo afartan waaberi beri ayaan sumaynay bu ayaan sumaynayay buu yidhi seeftaa aan saa u sumaynay oon sun saa u marinaya walciyaadu billah waxaanan ilaahay weydiistay inaan ku dilo khalqiga ilaahay dadkuu abuuray ka ugu sharka badan inna lilahi wa inna ilayhi raajicuun caliy bn abi taalib ayaa wuxuu noqday khalqiga ilaahay dadka ugu sharka badan waa sida uu hadalka u dhigayo walciyaadu bilahi rabbilcaalamiin wuxuu dhahay calaa kulli xaal war waxaan ku arkay inaad dhimanaysid adiguna waxaanan ku arkay inaad adigu ka mid tahay dadka ugu sharka badan ama khalqiga ilaahay qofka ugu sharka badan wuxuu faray markaa ehelkiisii iyo markaa saxaabadii la joogtay in ay dilaan ninkan haddii uu dhinto haddii uu dhinto ayay dilayaan haddii aan anigu noolaadana wuxuu yidhi aniga ayaa markaa wixii eh, ila qumanaata samaynay marka waxa joogta halka haweeneydii umu kalhum binta cali radi allahu canha umu kalhum waxaa dhalay cali bn abi aalib baa dhalay radi allahu canhu waxaana dhalay sidoo kale fatima bintu moxamed marka xasan iyo xuseen bay umu kalhum ay walaala ahaayeen isku hooyo isku abba ay yaa qabi ma taqaanaa walaalayaal uma kalhuum waxaa qabay cumar ibnualkhadaab cumar alfaaruuq ayaa qabay radia allahu canhu ardaah shiicada le markaa cumar iyo markaa cali bn abi taalib cadaawad baa u dhexaysay sidee baa nin ay cadaawad u dhexaysay inantaadaad u siinaysaa cali bn abi taalib iyo cumar ibnu khadaab radi allahu canhu waxay ahaen laba saxaabi weliba calina uu aad iyo aad u sharfi jiray shiikha weyn iyo caalimka weyn iyo imaamka weyn iyo marka amiir cumar ibn khadaab radi allahu canh wuxuuna u guuriyey inantiisii ummu kalhum bintu cali oo ay dhashay faatima bintu muxamed radi allahu canha marka gabadhaa yar baa joogtay xilli da'deed way yarayd cali cumar baa guursaday iyadoo waxoogaa da'deedu ay joogtay markay qaangaadhiba cumar uu guursaday markaase waxay tidhi iyadoo markaa hadda laysa waxa la dilay odaygaygi yani zawjkaygii waxaa la dilay salaad subax baa la dilay subxaan allah oo waxa dilay habaarqabihii abululu almajuusi waa kii mindida ka taagay markaa cumar ibnu khadaab markuu salaada subax uu tujinaya dadka muslimiinta aabbahayna waxaa la dilay bay leedahay isagoo salaad subax ku socda ina lilahi wa ina ilayhi raajicuun calaa kulli xaal saxaabiga jundub ibnu cabdillaahi radi allahu canhu ayaa la hadlay amiir lmuminiin cali bn abi aalib oo wuxuu ku yidhi yaa amiir lmuminiin amiirkii muminiintow haddii aad adigu dhimantid ma baycada iyo heshiiska ma la galnaa xasan ibna cali oo ahaa carruurtii cali bn abi aalib oo dhalay ninkii ugu weynaa radi allahu canhu arda ma la galnaa baycada wuxuu dhahay marka cali bn abi aalib laa amurukum idima farayataa walaa anhakum idinmana diidayin antum absar idinkaa arrintiina markaa iska leh go-aanka idinkaa iska leh haddaan idin farana arrintaas waxay noqonaysaa subxaan allah maxay waxay noqonaysaa arrin hadhow tolxujo ay laga dhigto marka eh, waxyaalaha ay shiicadu sheegaan ama rawaafidu ay akrido ee imaamiya waxyaalahaasi wax daciifa weeyaan waxaan waxba ka jirin weeye cali bn abi taalib marna muu farin nebiguna muusan farin sala allahu alayh wasalam axaadiista saxiixa ee ka soo aroortay marnaba muu farin inay cidi ka dambaynayso cali bn abi daalibna cidna muu farin markayna cidi ka dambaynayso wuxuu yidhi idinmana farayo idinmana diidayo idinkaa xora cidda doontaan doorta marka markii marka haddaba geerida ay kusoo dhowaatay alimaam cali bn abi aalib radi allahu canhu waardaah ayuu aad u tiro badiyey Eh, kelimadii tawxiidka ahayd oo uu ku celceliyey laa ilaaha ila allah muxamedun rasuulullah ullah ilah xaq lagu caabudaa ma jiro allah mooyaane subxaanahu wa tacaala dabadeedna wuxuu markaa dardaaran ula dardaarmay mid ka mid ah dardaaranadii ugu caansanaa taariikhda ayuu u dardaarmay ubadkiisi iyo ehelkiisi iyo dadka muslimiinta u dardaarmay walaalayaal haddii aynu waxoogaa kasoo soo akhrino waxyaalihii markaa ay culummadu ay soo arooriyeen wuxuu yidhi haadaa maa awsaa bihi caliy bn abi aalib kani waa wixii markaa uu u dardaarmay cali bn abi aalib u dardaarmay annahu yashhadu an laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lah wuxuu qiraya ilah xaq lagu caabuda inaanu jirin ilaahay mooyaane yacni waana keligii cid kaloo wehelisaana ma jirto waana moxammedan cabduhu warasuulu maxamedna uu yahay addoonka ilaahya rasuulkiisii arsalahu bilhudaa wadiini alxaqi liyudhirahu cala addiini kulle ilaahayna wuu usoo diray hanuunka iyo diinta xaqa ah ee dhabta ah si ay diintaasi uga sara marto dhammaan diimaha oo dhan walow kariha almushrikuun gaal oo dhan meeluu joogana haba nacbaysta arrintaas uma ina salaatii intaa wixii ka dambeeyeyna ina salaatii salaadayda wa nusukii iyo markaa gowracaan ilaahay dartii wax gowracaya gowracayaa iyo noloshaydu wamamaati iyo geeridayduba lilaahi rabi alcaalamiin waxay u sugan yihiin rabbiga caalamiinta laa shariika lahu cid marka aan la wadaajinayana ma jirto wabidalika umirtu sidaasaana lay faray waana min almuslimiin anna waxaan ka mid ahay muslimiinta uusiika yaa xasan xasano waxaan kuu dardaarmayaa buu yidhi waa xasan waa ibn cali waa wiilkii cali ibn abi aalib uu dhalay wa jamiica waladii iyo carruurtayda dhan wa ahlii iyo ehelkaygaoo oo dhan waman balaqahu kitaab iyo ciddii uu warqadaydani ay gaadho waxaan u dardaarmayaa maxay allahi ilaahayna ka cabsadaan rabbakum rabbigiinna ah walaa tamuutanna ilaa waantum muslimuun iyo inaydaan dhimanin idinkoon ahayn muslim mooyaane wactasimuu bixabli illahi jamiican walaa tafaraquu qabsadana xadhigga ilaahay dhammaantiin hana kala tegtegina fainii samictu abalqaasima sala allahu calayhi wasalam yaquul maxaa yeele waxaan maqlay buu yidhi abalqaasim oo leh sala allahu calayhi wasalam leh ina salaaxa daati lbayni yacnii inay dadku dhexdooda ay heshiiyaan afdalu waxay ka fadli badan min camati asalaati wasiyaam yacnii salaada iyo soonka sunnaha ah baa looga jeeda kuwa faralka ma aha ayay ka fadli badan tahay heshiiska muuminiinta dhexdeeda la heshiisiinay unduruu ilaa diyaara xaamikum war bal dar yeela buu leeyahay yani riximkiin fasuluuhum xidhiidhi yuhawin allahu calaykum alxisaaba ilaahay baa wuxuu idiin fudaydinayaa xisaabta maalinta qiyaame allah allah fi laytaam waar agoommada agoommada buu ku celceliyay marka imaam cali radi allahu canh falaa tucfuu afwaahahum walaa yudayicunna bixadaratikum yacni ha qadinina oo idinku intaa joogtaanna ha dayicina oo caawiya agoommadii wallaaha allaha fii jiiraanikum iska jiro oo iska jira markaa oo daryeela jiiraankiin iyo jaarkiin fainahum wasiyatu nabiyukum sal allahu alayh wasalam maxaa yeelay waa dardaarankii nebigii ilaahaye muxamed sal allahu alayh wasalam maa zaala yuusii bihim kamuusan suulin inuu u dardaarmo dadka muslimiinta xataa dananna annahu sayuurituhum ilama ayaanu ka u malaynay in uu markaa jiiraankii uuna dhexlaayo wallaaha allaha fi lqur'aan war qur'aanka qur'aankana daryeela falaa yasbiqannakum ila alcamali bihi gayrukum yacni cid kale camal falkiina idinka horumarin wallaaha allaha fi salaa war salaada iyo salaadana daryeela fainahaa camuudu diinikum maxaa yeelay waa lafdhabarta diintiinna wallaaha allaha fi beyti rabbikum waar daryeela oo daryeela guriga ilaahay oo masaajidka ilaahaya falaa yakhluwanna minkum maa baqiitum oo markaa aydan ka maqnaanaynin inta aan noo shihidin fainahu in turika lam tunaadaru maxaa yeele haddii aa ka tagtaan laydinma markaa xujaynayo ama laydinma arkayo wallaha allaha fii shahri ramadaan waar iska ilaaliyo daryeela oo daryeela bisha ramadaan faina siyaamahu junnatun min annaari maxaa yeelay soonka la soomo jannada yacni bisha ramadaan waa gaashaanka kaa difaacaysa cadaabka naareed wallaha allaha fi ljihaadi fi sabiili illahi biamwaalikum waanfusikum ilaahay ilaahay oo daryeela markaa jihaadka jidka ilaahay loo jihaadayo aad ku jihaadaysaan xoolihiina iyo nafihiinaba wallaha allaha fi zakaa daryeela oo daryeela zakadana fainahaa tudfi'u ghadaba rabbi maxaa yeelay waxay deminaysaa cadhada rabbi wallaha allaha fii dimmati nebiyikum ilaahay oo ilaahay oo ilaaliya markaa oo daryeela ballantii nebigiinna laa tudlamanna bayna dhahraanikum wallaha allaha fii asxaabi nebiyikum oo aan laydinku markaa laydinku dulminaynin dhexdiin yacni nebiga markaa xaqdaro iyo sunnadiisa iyo axaadiistiisa aan loola imanaynin sidoo kale saxaabada nebigana daryeelo dhowra fa ina rasuula allahi sala allahu alayhi wasalam awsaa bihim maxaa yeelay rasuulkii ilaahay baa iyagana idiin dardaarmo khayr u dardaarmay saxaabada rasuulka ridwaanullahi calayhim wallaha allaha fi lfuqaraa'i walilmasaakiin daryeelo oo daryeela fuqarada iyo dadka masaakiinta fa ashrikuuhum fii macaashikum oo ka qayb geliya markaa macaashkiinna iyo xoolihiinna sii الله الله والله الله فيما ملكت ايمانكم daryeelo oo daryeela cidda markaa gacantiina ku hoos jirta oo ah dadkii addoommada ahaa fa faina aakhira maa takallama bihi rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam an qaal wixii ugu dambeeyey ee uu ku hadlay rasuulkii ilaahay sala allahu calayhi wasalam waxay ahayd inuu yidhi uusiikum bidaciifayn waxaan idiin dardaarmayaa laba tamar yar nisaa'ukum wa dumarkiinna wamaa malakat aymaanukum iyo waxaa gacmihiinnu ay hantaan oo ah dadkii addoommadaha rag iyo dumarba khayr baan idinku dardaarmaya alsalaatu asalaa salaadiina mar kale ayuu ku soo celiya oo dardaarankii ah laa takhaafunna fi llahi lawmata laa'im yakfikum man araadakum wabagaa calaykum ilaahay mid wax canaanta canaantiisa ha uga cabsannina markaa waxay arrintaasi markaad qof wax canaanta canaantiisa haddaydan ka cabsanin arrintaasi waxay idinka kaafi in aad iska dhicisaan yacni dadkii idinku xadgudbaya ama ciddii idin doonaysa xadgudubka idinla rabtay waquluu linnaasi xusnan kamaa amarakum allah dadkana hadal fiican dhaha sidii ilaahay idin faray walaa tatruku lamra bilmacruufi wالnahya can اlmunkar ha ka tegina inaad dadka fartaan waxa macruufkee wanaagsan inaa ka reebtaan xumaanta fayuwallil amra shiraarakum haddaad sidaas samayn weydaanna waxaa imanaya markaa oo madax idiin noqonaya dadka kuwa idinku sharka badan uma tudcawna markaasaa ilaahay baryaysaan falaa yustajaabu lakum markaasaa ducadiina laydinka aqbali waayaya wa calaykum bialtawaasuli waaltabaadul sidoo kale waxaa waajib ah oo korkiinna ah inaad isxidhiidhisaan oo aad khayr iyo wanaag isdhaafsataan wa iyaakum watadaaburu wataqaaducu watafaruq iskana jira inaad iskala dhabar jeedisaan oo kooxa kooxa noqotaan ood isqaybqaybaysaan watacaawanuu cala albiri waataqwa sidoo kale waxaad isu kaalmaysataan wanaagga yaalla ka cabsiga walaa tacaawanuu cala alithmi waalcudwaan hana isu kaalmaynin oo ha isku caawinina dembiga iyo cudwaanka yacni colnimada wattaquu allaha rabbina ka cabsada in allaha shadiid alciqaab ilaahay waa mid ay daran tahay ciqaabtiisu xafidakum allahu min ahli beyt allah ha idin ilaaliya ahlilbeytkow wa xafida fiikum nebiyakum hana idinku dhex ilaaliya nebigiinnii astawdicukum allah wa aqra'u calaykum asalaama waraxmat allah waxaan idinkaga tegaya idinku sogootinayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan idinku salaamaya salaanta islaamka yani taasi waxa weeye wasiyadii ama dardaarankii uu marka uu dardaarmay saxaabigii weynaa cali bn abi aalib radia allahu canhu wa ardaah waxaweye waa dardaarankii sida uu soo arooriyey marka alimaam ibnu kathiir raximah llahu raxmatan waasica kadibna yani hadalkii erayadii wuxuu ku celceliyey radi allahu canhu kelimadii tawxiidka ahayde laa ilaha ila allah dabadeedna ilaahay baa oofsaday isla habeenka subxaan allah yani maalin wanaagsan iyo goob wanaagsan habeen jimca ah toddobiyo tobankii bishii ramadaan ayuu geeriyooday isagoo shahiid ah radia allahu canhu arda markuu dhintay ayaa waxaa maydhay meydkiisii caruurtiisii oo xasan iyo xusein ahaa sayida shabaabi ahli iyo cabdillahi bnu jacfar radi allahu canhuma waxaana ku tukaday markaa xasan ibn cali baa ku tukaday markaa abihii haddaba walaalayaal ninkii ibnu muljim loodhan jira habaarqabihii waxa u suurtowday inuu markaa uu dilo saxaabigii weynaaya cali bn abi taalib radi allahu canh labadii ninee kale xaggee qabteen labadii ninee kale ninkii marka aaday dhanka mucaawiya ee albarki loodhan jiray ibn cabdillahi isagu goobtiibuu isaguna tegey xilligii isla habeenkii marka deetana weerar buu ku qaaday mucaawiya oo u soo socday isaguna salaadii subax ku soo socda ayuu weerar ku qaaday seeftii buu ku dhuftay markaa subxaan allah waxaa kaloo la yidhi may seef may ahayn wuxuu ku dhuftay waxay ahayd khanjar mindi ama toorri bay ahayd toorri welibana la sumeeyey oo markaa suntu ay ka buuxdo ayuu ku dhuftay waxay kaga dhacday markaa halkaa dabada xagga dambe ayay kaga dhacday saxaabiga markaa dabadeedana waa la qabtay ninkii kharijiga ahaa isagana markii la qabtay ayaa la dilay intaan la dilin buu yidhi war dilina war bushaara baan idiin sheegaya warka bushaarada uu sheegaya mataqaanaan wuxuu sheegayaa in cali bin abitaalib iyo mucaawiya iska soo horjeeda in cali la dilay oo nin kale uu ku maqan yahay warkaasuu sheegaya markaa subxaan allah calaa kulli xaal warna lagama dhegaysanine kharijiga halkaasaa lagu dilay mucaawiyana wuu dhaawacmay marka dhaawac weyn baa kasoo gaadhay xagga dabada kasoo gaadhay dabadeedna dhakhtarkiiba u yimi marka ninkii doctoorka ahaa dhakhaatiir cajiiba yani xadaaradda islaamka imika waxaynu ka baranaynaa islaamka taarikhda aynu wax ka baranayna waxa weye waa taariikhdii siyaasadda iyo yani waxyaalihii fitankii baynu baranayna ma baranayno xadaaradihii islaamka ee ka mid ahay dhakhtarnimadoodu heerka ay gaadhsiisnayd iyo injineernimadoodu heerka ay gaadhsiisnayd iyo culumtii islaamka ay kusoo kordhiyeen dhakhtarkan baad ku garanaysaa markaa cilmiga uu lahaa iyo heerka xadaaradeeda xilliga ay gaadhsiisnaayeen dadka muslimiintu dhakhtarkani waxa loo keenay markaa cumaan waxaa loo keenay mucaawiya oo dhaawaca wuxuu ku yidhi laba kala dooro mucaawiya kow in aan kugu kaawideeyo yacni kugu kaawideeyo waa maxay inaan kugu gubo dab buu soo qaday wuxuu gubayaa goobtii markaa dhaawacu soo gaadhay oo dabkaas iyo dhuxulkaas uu ku kulalinay deetana meeshuu gubaya waa kow iyo inaan ku siiyo dawo laakiin dawadaasaan ku siiyey sunta way kaa kaxaynaysaa markaa jidhkaaga gashay suntii way daminaysaa laakiin dib oo dambe isagu ma dhalaysid subxaan allah saasuu ku yidhi ma dhalaysid yacni carruur dambe dhali maysid wuxuu dhahay markaa macaawiya awood ama tamar uma hayo dabkaas iyo naartaa awood uma hayo aniga isii dawadaa sababtan wuxuu lahaa marka laba wiil buu lahaa wuxuu hi labada wiil baa igu filan oo kale ahaa yaziid ibnu mucaawiya iyo cabdillahi ibnu mucaawiya labada nin buu dhalay marka mucaawiya ibn abi sufyaan labadaasaa marka indhidoogsi ugu filane dawadaan iska cuno arrintii marka mucaawiyana saase u dhacday dhaawaca weyn baa soo gaadhay camru ibn alcaas iyo ninkii qabtay wadanka masar isna aaday isna hawshiisii sida u dhacday isaguna kii habaarqabihi khariijiga wuxuu galay meeshiibuu tegey masaajidkiibu isna galay subxaan allah sababtoo ah waagaas qofka amiirka ah ayuunbaa salaada dadka tujin jiray salaada cidda tujinaysa waa qofka amiirka ah marka isna habeenkiibuu isku soo beegay salaadii subax isla waktigii ninka waxaa la odhan jiray isagana camru bnu bakar deetana salaadii isagoo ku jira ayuu isna ku dhuftay wuu dilay markaa subxaan allah meeshiibuu ugu gabbaday deetana safety buu ku dhiftay wuu dhintay markaa qofkii markii uu ku dhuftay buu qayliye laa xukma lilah xukun ilaahay xukun kale ma jiro ilaahay mooyaane xukunkiisa erayadii ay ku celcelinayaan khawaarijtu dabadeedna ninkii dhintayba mise maba ahaba camru bn alcaas subxaanaka rabbana laa ilaha illa allah wuxuu ahaa ninkii dhintay nin la dhahdo khaarija ibnu abi xabiib ninkaas u ahaa subxaan allah oo marka salaada tujinayay laga yaabo marka camru bn alcaas inuu maalintaa xanuunsanayay markii la qabtay haddaba khaarijigii ayuunbu waxaa ka soo horbaxay camru bn alcaas subxaan allah ninkuu doonaya inuu dilaba maba ahaba ninkii deetana wuxuu yidhi hadal mahmah noqday ama halhays noqday ayuu yidhi ninkii aragtu camran wa araada allahu khaarija buu yidhi anigu waxaan rabay camrun alcaas inaan dilo ilaahayna wuxuu doonaya inuu dilo markaa ama inuu dhinto ninka la khaarija inuu dhinto subxaan allah hadal mahmah habay noqotay markii dambe carabtu ay mahmah ka dhigatay ama halhays ay ka dhigatay isagana waa la qabtay waa la dilay marka khalaas marka camru bn alcaas umay suurtagelin in ay dilaan mucaawiyana dhaawaca intaa leeg baa la soo gaadhsiiyey alimaam cali bn abi aalibna isaguna radi allahu canhu wisaga way u fushay oo dhaawicii buu dhintay marka radi allahu canhu ilahi raallia ka haddaba markii uu dhintay waxaynu sheegnay inuu xasan ibn cali uu ku tukaday baynu nidhi sagaal takbiiradood buu markaa takbiirtii uu akhriyey salaadii janaazada waxaana lagu aasay Eh, daartii yani gurigii meeshii eh, qasrigii uu ka telinayey ayaa lagu aasay sida marka mashhuurka ama sida culammadu ay u badan yihiin walow ay jiraan dad kaloo riwaayooyin kale ay soo aroorinaya oo qaar ka mida ay leeyihiinba eh, awr baa lagu qaaday inta sanduuq lagu riday marka janaasadiisi meydkii inta sanduuq lagu qaaday ayaa awr ama daabad baa la saaray deetana awrkiibaa lumay dabadeedna qabiil reer day la yidhaahdo ayaa waxay arkeen subxaan allah daabadaas iyo sanduuqaa saaran sanduuqii bay moodan inuu dahab ku jiro marka waxay arkeen nin shiikh ah uu ku jiro sanduuqii deetana halkaasaa lagu aasi marka lama garanayo meel allaaliyo meel uu ku aasan yahay marka alimaam cali radi allahu canh riwaayooyinka saasina way jiraan lakiin imaam ibnu kathiir oo inta badan aynu siiradan aynu kasoo xiganayna wuxuu leeyahay riwaayaddaas waa mid qaldan wey waa mid qaldan sida mashhuurka ah ama sida caanka ahi waxa weeye in imaam cali lagu aasay goobtii ama qasrigii imaaradda ama meeshii laga telinayay in lagu aasay sababta loogu aasay halkaasna waxay ahayd khawaarijtii oo looga baqay inay qabrigaba faktaanba looga baqay subxaan allah calaa kulli xaal markii walaalayaal uu geeriyooday saxaabigaasi ilaahay naxariistii jannaa ka waraabiyey uu shahiiday ayaa waxaa loo yeedhay ninkii ibnulmuljim xasan ibn cali ba wuxuu u yeedhay habaarqabihii dilaya la odhan jiray cabdiraxmaan ibnulmuljim alximyari buu u yeedhay deetana wuxuu doonay inuu dilo marka ibnulmuljim wuxuu yidhi waar isii daaye buu yidhi oo faraha iga qaada waxaan tegayaa ninka aad colka tiidina kolleyba intaasoo sanado wada dagaalamaysan ee mucaawiya ayaan u tegayaa ninkaasan ilaahay ballan kula galay inaan israaciyo cali bin abidaalib iyo mucaawiya inaan israaciyo ayaan ilaahay ku wada galay anaa idin ballan qaadaya inaan soo noqdo weliba gacantana gacanta kuu saaron kula heshiiye isii daay xasan ibna cali warkaa muu dhegaysanina wuxuu yidhi ninka hala dilo waa la dilay culamada qaar waxay leeyihin markii la dilaya waxaa loo dilay qisaas ahaan looma dilin waxaa loo dilay muxaaraba yani muxaarabada iyo qisaasku way kala duwan yihiin oo ilahay baa qur'aankiisa ku sheegay subxaana wa tacaala dadka muxaarabada ilaahay rasuulkiisa la dagaalamaya qaab gaar ah ayaa marka loo abaalgudaa oo ah in la laayo ama in la salbiyo ama in lugya gacan isdhaafa la gooyo ama in la nafyiyo subxaana allah marka waxa loo dilay marka qaab muxaaraba baa loo dilay lugya gacan isdhaafa la dilay cala kulli xaal habarqabaha waa la dilay markuu ninkaasi uu dhintay kadib dadkii muslimiinta ahaa waxay baycadii la galeen ama waxay khaliif ay ka dhigteen xasan ibnu cali sayida shabaabi ahliljanna yani labadii dhalinyaro nebigu sala allahu alayh wasalam iyagana uu ugu bishaariyey jannada waa xasan iyo xuseine marka wiilkii weynaaye xasan ayaa isaga baycadii lala galay insha allahu tacaala cajilada kale soo socota insha allahu tacaala ayaynu ku dhammaystiri doonaa qaabkii ay u dhacday markaa heshiis uu u dhacay markaa baycadaasi ay u dhacday iyo heshiiskii weynaa ee la galay iyo erayadii nebigu calayhi salaatu wasalaam uu yidhi oo rumowday ina bni hada sayid wiilkaygaasi nebigu waa kiila calayhi salaatu wasalaam wiilkayga xasan ibna cali waa sayid buu yidhi walacala allaha an yuslixa bayna firqatayn cadiimatayn aw kama qaala calayhi salaatu wasalaam yacni waxaa laga yaabaa buu yihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam inuu ilaahay uu ku heshiisiiyo laba kooxoodoo waaweyn oo muslimiina ah, inuu ku heshiisiiyo oo ah kooxdii markii dambe xasan ibni cali uu hogaaminayay iyo kooxda mucaawiya uu hogaaminayo marka dambe yani waqacadaas marka cali ibn abi taalib uu geeriyooday ee laga dhigay marka xasan ibn cali khaliifka laga dhigay ee dadkii baycada ay la galeen ayaa marka heshiiskaasi uu dhacay muslimiintiina ay ka raysateen ama ay ka degtay marka dhiiggii fara badnaa ee daadanayay laga soo bilaabo dilkii cuthmaan ilaa iyo maalintaas dhiiggii soconayay saasuu daadanayay walaalayaal insha allahu tacala intaynu ku kulmi doono marka muxaadaradina intay xigtina insha allahu tacala walaaliil waxaan idinkaga tegayaa assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu wixii khayr ah ilaahay baana waafajiya wixii shar ahna waa naftayda iyo shaytaan ilahay rasuulkiisuna beri bay ka yihiin hada wallahu aclam wabilahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu